والصلاaة والسلام على رsuuل الlh وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أmا bعd فhذا هو شhريط الثمانون والأخير من أشhرطة kitاaب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفع به المسلمين xadيiثka يبدأ hذا الشhريط من أواخر xadيiث ألف وتمنمية أربعة وسبعين xadiidkaas oo ahaa xadiidkii iبن مسعوud man qaala astغfir اllaha اladي laa ilaha illa huwa alxaي الqayuum وأtuubu ilayh غufira dunuubh wain kaana qad fara min الzaxfi wuxuuna leeyahay abu daawuud iyo tirmidi iyo xaakim baa wariyey waxaana yidhi xaakim baa wuxuu yidhi xadiiثun صaxiixu calى sharط الbukhaariyi وmuslim sidaasuu u takriijiyey alimaamu الnawowi radي allahu taعaalى canhu xadiidku horta صaxiix weeyaan oo waa sidaa xaakim uu sheego xadiidku waa صaxiix laakiin cazuga alimaamu nawowi radia allahu canhu yaa wax ku jira oo waxaad moodaa abu daawuud iyo tirmidi inay xadiidkan kada ka wariyaan ibnu mascuud ay ka wariyaanoo saxaabigiisu ibnu mascuud uu yahay mana aha sidaas ma ahee ibnu mascuud waxaa ka wariyey xaakim xaakim baa ibnu mascuud keligii ka wariyey labadasa labada kalese nin kaley ka wariyeen oo ah bilaal ibni yasaar ibni zayd mowlaa rasuuli llaahi sala allahu alayhi waali wasalam qaala samictu abiy yuxadiu can jaddi bilaal ibni yasaar ibni zaydin can abiihi can jaddihi oo mowlaa rasul lah sal slam can abiihi can jaddihi ayuu ka wariyey marka jadkiisaasuna marka waa zaydka waxaa weeyaan marka xadiidka saxaabigiisu xadiidkaan uu abu daawuud iyo tirmidi kay wariyeen saxaabigiisu ibnu mascuud ma ahee waa zayd marka isaguna naftiisuna waa saxiix labada xadiidba waa saxiix laakiin alimaamu nawowi radia allahu canhu waxaa iskaga qaldamay labadii saxaabi inuu kala qaada bay ahaydoo uu yidhaaho rawaahu abu daawuuda uu tirmidiy can zaydi mawlaa rasuuli llahi sala lla alay slam walxaakimi can ibni mascuud sidaa uu yidhaahaba ku qumanayd kollayba xadiidku saxiix weeyaan matnigiisu وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد لا إله إلا اللهma أنت ربي لا إله إلا أنت سيد الاستغفاar استغفاarta siiqooyinkeeda ka ugu sayidsan ugu sarreeya waxa weya an yquل الcabdu inuu addoonku yidhaaho اللهuma أنta ربي allow adigaa rabbigaygii ah laa إلaha إلا أnta kula caabudaa ma jiro adiga mooyaane khalqtanii waa adi abuurtay وأna cabduka addoonkaagii baanahay وأna calىa cahdik ballanqaadkaagii baan ku sugnahay wa iyo yabohaagii mastatactu intaan karo aan kugu ballanqaaday inaan ku caabudayo acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min shari maa sanactu waxaan sameeyey sharkiisaan kaa magangelayaa abuu'u laka waxaan kuu qiranayaa binicmatika calaya nicmadaada adigu nicmaysaan kuu qiraya wa abuu'u bidembi dembigaygana waa qiranayaa faqfir lii ee ii dembi dhaaf fa innahu xaalku wuxuu yahay laa yakfiru dunuuba dembiyaalka inaanu dhaafin ilaa anta adiga mooyaane man qaalahaa min annahaar qofkii arrinkaas maalintii yidhaahaa muuqinan bihaa isagoo rumaysan oo yaqiinsan famaata min yowmihi oo maalintiisaa dhinta qabla an yumsiya intaanu galbaysanin fa huwa min ahli اljanna waman qaalahaa min alleyl qofkii habeenkii yidhaahaana wahuwa muuqinun bihaa isna uu yaqiinsan yahay carabka un aanay ka ahayn famaata oo dhinta qabla an yusbaxa intaanu waabarisanin fa huwa min ahli اljanna rawaahu albukhaariy ahlujanno marka oo lagu hubo weeyaan ayb <clears throat> ayb marka waxaa weeyaan in la badiyo habeenkiiyo galabtiiba aroortii iyo galabtiiba in la badiyo weeyaan le qofku ma u garanayo goor uu dhimanaaye habeenkiina inuu yidhaaho istikfaartintada galabtiina galabtiina uu yidhahaan ujeedaa aroortiina uu yidhaaho mym hadiyo goor hadiyo goor marka qofkii ay waafaqdo isagoo saaka yidhi inuu maalinnimadii dhinto waa ahlujanna isagoo caawa yidhi inuu caawadii dhinto waa ahlujanna maaha kolkuu dhimanayo un inuu yidhaaho ayb abuu'u waxaa weeye bibaa'in madmuuma ثuma waawin wahamzin mamduuda hamzatin mamduuda wamacnaahu uqiru waactarif وعan hawbana radي allahu canhu qaala kana rasuulu lahi sal ه alay slam rasuulku alle wuxuu ahaan jiray idaa اnsarafa min salaatihi salaadiisa markuu ka soo gadoomo istغfar allaha ثaلaaثan saddex goor buu alla dembi dhaaf weydiisanayso wa qaala wuxuuna dhihi jiray allahuma anta aلsalaamu waminka asalaamu tabaarakta ya da اljalaali wاlإkraam saasuu dhihi jiray allahuma anta asalaam allow adigu salaam baa tahay wa minka asalaam nabadgelyana xaggaagay ka timaadaa tabaarakta waa baraka badnaatay ya da aljalaali walikraam weynanka iyo sharafta allihii lahaayow qiila lilawsaaciy abu cabdiraxmaan maxaan jaa abu camr cabdiraxmaan ibni camrin alawsaaci imaamkaas wahuwa axadu ruwaati xadiidka ragga wariyi buu ka mid yahay ba waxaa lagu yidhi kayfa alistikfaaru istikfaartaasu say tahay qaala markaasu wuxuu yidhi yaquulu wuxuu dhahayaa astaqfir اllah astaqfir اllah saddex ku dhahaya rawahu muslim wacan caaishaةa radi allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi salى allahu alيyh wali slm rasuulka alle waxaan jiray yughiru inuu badiyo yaquulu inuu dhaho qabla mowti geeridiisa horteed subxaanaka subxaana allahi wabixamdihi astaqfir اllaha waatuubu ilayh inuu sidaa ilaah buu badin jiray waana soo marray muttafaqun caleyhi weeyaan waana soo marray oo boqol iyo afar iyo toban baan kusoo marray kolkii ay weydiisayna wuxuu ugu jawaabayna waan soo marray baabkii muxua inuu qofku aakhiru cumrigiisa uu camalka badiyad yahay wa can anasin radi allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اllau alيyh wasalam yaquul qaala allahu tacaala allah wuxuu dhahay ya bna aadam ina aadamow innaka maa dacawtanii adigu in alla intaadi baridaba waa rajawtanii aad rajaynaysaba oodan iga quusaninba hafartu laka waan kuu dembi dhaafaya calaa maa kaana wixii kaa dhacay calaa maa kaana minka wuxuu kaa dhacay walaa ubaali una aaba yeeli maayo in kastaba halla ekaato kolba haddii aad i tooba keenayso ood i baryayso ood irajaynayso khalaas ya aadam low balaqad hadday gaali lahayd dunuubuka dembiyaalkaagu canaana samaa samada daruuraheeda uma istakfartanii haddana dembi dhaaf aad i weydiisato kafartu laka walaa ubaali waa kuu dembi dhaafaya inuu aaba yeeli maayo ya bna aadam innaka low ataytanii adu haddaad iila timaado biquraabi اlardi dhulka muggiisa wax ku dhow khataayaa oo dunuub ah uma laqiitanii haddana aad ila kulanto laa tushriku bii shay-an adan waxba igu shariig yeelaynin laataytuka waxaan kuula imaan lahaa biquraabiha wax muggeeda ku dhow oo maqfiratan dembi dhaaf ah rawahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan waana sidaa uu sheegay xadiidku xasan weeyaan xasanahu alalbaniy fi saxiixi aljaamic wa canaanu samaa waxaa weeye bifatxi اlcayn qiila huwa saxaab wa qiila huwa maa cana laka ay dahara laka waxa kuu muuqanaya weeyaan kolkaad kor eegto wa maa cana laka minha yani min aلsamaa wa quraabu اlardi bidami اlqaaf wa ruwiya bikasrihaa qiraab in la yidhahna waa la wariya wadamu ashhar damadaana mashhuursane wa huwa maa yuqaaribu mil'aha wax muggeeda ku dhoweeya wa halkana waxaa laga garanaya alle subxaanahu wa tacaala makfiradiisa iyo raxmadiisa weynankeeda wa can ibni cumara radi allahu canhuma ana nabiya sal lla alay slm qaala yaa macshara annisaa jamaacadiina haweenka ohow xadiidkanoo haweenku gaar la hadlaayaa haweenku aad iyo aad dhaga furan ha ugu dhegaysteen xadiidkan kada iyagu u jeedinaya gaar ahaan ugu jeedinaya isaga oo dabcigooda yaqaana oo ficilkooda yaqaana oo wixii munaasib ah ee naarta ay ku mudanayaan camalkooda xun wixii ka badbaadin lahaa garanaya ayuu u naseexinayaa haweenku aada iyo aad ha u dhegaysteen wuxuuna marka leeyahay yaa macshara الnisaa jamaacadiinna haweenka u tasadaqna wax sadaqaysta waagfirna badiyana min alistikfaar istikfaarta badiya fa fainii ra'aytu kunna anigu waxaan idin arkay indhahayga idinku arkay akara ahli nnaar ahlu naarka inaad ugu fara badan tihiine hadda ka hor baynuna soo marray xadiis oo kale sheegayo jannadaan qooraansaday oo waxaan arkay in dadka galay ay fuqarada ugu badan yihiin muxu asxaabuljaddi maxfuuduun ila akhiri naartana waan qooraansadayoo waxaan arkay inay dadkeeda ugu badan yihiin naagahi iyo aqniyadu qaalat imra'atun minhunna haweenay ka midabaa waxay tidhi maa lanaa akhara ahli nnaar maxaa noogu wahan inaan ahlu naarka badankiisa noqonnay qaala markaasu wuxuu yihi bafeerya markaa waxay ku muteen tugthirna lacna nacladaad badisaan iyo habaarka iyo xataa carruurtooda ay habaarayaan oo nacladayaan ayib waxaanan soo maray nebi ambiyadii alle ka mid aho nuux ahaa habaarkii uu ummaddiisii habaare kolkuu ka quustay ehm, in wuxuu alle uga xishoonayay wa takfurna alcashiir yani zawj raggana waa jasaartaan waa xumaysaan maa ra'aytu ma aanan arag min naaqisaati caqlin wa diin kuwa caqligooda iyo diintooduba ay gaaban tahay diintoodana cibaadada hadda laga wadaayo aqlaba oo uga qaalib ahaansho badan lidii lubbin qof caqli lahoo waxgarada kunna idinka kuwa idinka caqli gaaban oo idinka cibaado yar oo haddana ka xoog roonaanayo caqliga ka qaadaya nin caaqil ahoo xaasim ah oo sidiin oo kale maanan arag qaalad markaasi haweenaydii baa waxay tidhi maa nuqsaanu alcaqli waddiin maxay tahay caqliga iyaga yaridiisa iyo iyo diinta iyada yarideedu qaala markaasu wuxuu yidhi shahaadatu imra'atayni bishahaadati rajul laba haweene markhaatigoodu waa hal naag laba naaga markhaatigoodu waa hal nin markhaatigiisi weeyaan oo waa ti alle subxaanahu wa tacaala uu yidhi wاstashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakuna rajulayni farajulu fain lam yakuna rajulayni farajulu wamra'ataani miman tarduuna min الshuhadaa an tadila ixdaahuma fatudakira ixdaahuma اlأkhraa yani an tansa ixdaahuma watukطi fatudakirha hays xusuusiyaan marka waa iloosha badan yihiinoo waa caqli gaaban yihiine waa halaysku kaba weeyaan watamkuhu اlayaam taas hore marta waxay ahayd caqliga ayay ahayd oo marka tafkiirkoodii waxyaalaha saa gaaban midantada dambena waxaa weeyaan oo xaggii diinyarida cibaado yarida tamkuhu اlayaama maalmay joogaysaa laa tusalli iyadoon tukanaynin rawaah muslim oo aan soomaynin oo waa maalmaha ay dhiigga leedahay weeyaan marka waa cibaado yar yihiin waana caqli yar yihiin rasuulka allah sidaa ku sheegaya maaha aha liid uu liidaya iyo maxaa ahay tacadina ma ahee xaqiiqadiibuu ka sheegaya nebigu sala allahu alayh waali wasalam marka haweenow istikfaarta iyo sadaqada waa inaad badisaan dabcigiinnaasa sidaas ahoo kolkaad sheekaysanaysaan iyo xanta iyo xasadka iyo waad badisaan muxuu ahaye iyo habaarka iyo waxyaalahaasaad badisaan raggiinnana waa ku abaalgudxun tihiin Eh, hadda ka horna waa u malaynaya inaan kusoo sheegay xadiidkii eh, may waaba soo sheegay xadiidkii asmaa binti eh, yaziid radi allahu canha ee salaamta xaggeeda ku saabsanaa inuu rasuulku all sala allahu alayh waali wasalam uu dhihi jiray muxuu ahay hal mar markay xanaaqda bay iyadoo wuxuu weligii usoo tari jiray ay inkirtaayoo ku dhahdaa weligaaba khayr ma aanan ka arag weliga wax maadan ii tarin weliga wax maadan isinin arrimahaana marka intay karayaan inayna iskala dagaalamaan raggooda abaalgudxumada ay ku hayaan iyo sheeka kolkay meel isla fadhiistaan sheekada iyo xanti iyo xasadka iyo waxay isku hayaan waa inay iska gooyaan intay karayaan waa ina ay ku kabaan istikfaarta iyo sadaqada ay badiyaan rawaahu muslim <clears throat> baabu maa acadda allahu tacaala lilmu'miniina fi ljanna wuxuu alle ugu diyaariyey dadka mu'miniinta jannada ugu diyaariyey qaala allahu tacaala alle wuxuu yidhi ina almuttaqiina fii jannaati wacuyuun udkhuluuha bisalaamin aaminiin ونزعnaa ma fii صduurihim min غili إkhواna عlى sururi mتaqاabiliin laa ymasuhum fiiha naصb wma hm minha bmkrajiin waxa weeyaan wuxuu yidhi ina almuttaqiina kuwa alla ka cabsadaayo fii jannaatin beeray ku dhex jiraan wacuyuunin iyo ilo webiyaal yani qulqulaya udkhuluuhaa waxaa lagu dhahaya udkhuluuhaa gala bisalaamin nabadgelya ku gala mise salaam idinkoo laydin salsalaamayo oo malaa'igtu idin salaamayso oo alla idin salaamayo idinkuu salsalaamaya labadaba salaamtu marka waa noqonays aaminiin idinkoo aaminahoo wax dhibaato ah ka bixitaan idinka dhammaato ood ka baxdaan iyo jiro iyo gabow iyo wax dhibaato leh oo dhan idinku aaminka ah wanasacnaa waxaanan siibnay maa fii suduurihim waxa laabahooda ku jiray oo min khillin cadaawad ah cadaawad iyo xaqdi iyo xasad iyo wixii ay isu qabeen xataa kuwii adduunka ku dagaalamay ee qaarkood qaarka kale ay dileenee jannada hadday ku kulmaan waa laga siibayaa wixii ay lahaa dhexdooda cadaawad taalle oo dhan baa laga siibayaa ayb marka jannada ilan wax xumaata a ah ma leh ee colaadda iyo isnacaybka iyo weji kala dadadkuna xumaata weeyaan ikhwaanan walaala iyagoo ah calaa suruurin sariira ku fadhiya mutaqaabiliina iska soo horjeedo oo wada sheekaysanayo oo qalbi furan iyo weji furfuran ku sheekaysanaya laa yamasuhum fiihaa kuma taabanaya jannada dhexdeeda nasabun daal kuma taabanayo ma daala in leenna ma shaqaysanayaani waa kaan soo marray inuu dalabkooda uu yahay subxaanaka allahuma markay wax ishtiheeyaan subxaanaka allahuma keliyay dhahayaan wixii jaahis ah hortooda say rabeen iyo si ka fiican wamaa hum iyaguna maaha bimukkrajiina minha kuwa laga bixinayo jannadaa kuwa ka baxayana ma aha oo waa khuluud waa ku waarayaan waana muxuu ahayey aad bayna u farxayaan kolkii loo sheegay geeridiibaa mawdkoodii mawdkiiba hortooda lagu gowracayaa markaasaa la dhahayaa waad ku waaraysaan jannadantaday ogaada markaasay aad u farxayaanoo haddii farxad lala dhiman haddii jannada lala dhiman geeri ay jiri lahayd farxad bay kuwaasu la dhiman lahaayeen leanna qofka nicmada uu ku dhex jiro oo uu ka baqaayo inay ka zuusho nicmo kaamila ma ah laakiin kolkii loo sheego nicmadanu inay mid daa'ima tahay kolkaasay nicmadii kaamil noqonaysaa isagoo nin shaacire baa wuxuu yidhi ashaddu lhami cindii fii suruurin tayaqana minhu saaxibuhu intiqaala murug waxaa ugu daran qof ku dhex jira farxad iyo suruur ku dhex jiro oo og inay ka tegayso oo ka dhammaanayso nicmadan oon daa'im ahayn wax lagu farxa maaha buu leeyahy wa qaala tacaalaa yaa cibaadi laa khawfun calaykum walaa antum taxzanuun addoommahaygayoo cabsii dushiinna ma aha alyowma maanta walaa antum taxzanuuna mana murgaysaan waa kuwa addoommaha sidaasuhu aladiina aamanuu biaayaatina waa kuwa rumeeyey aayadaha yaga rumeeyey wa kaanuu muslimiin oo ahaa kuwa hogaansama oo sharciga alloo hogaansama udkhuluu ljanna jannada gala baa la dhahayaa antum waaswaajukum idinkiiyo haweenkiinnuba tuxbaruun yani tusaruun idinkoo laydinka laydinka farxinayo <clears throat> min alxubuur xubuur baa laga keenay oo faraxa la yidhaaha xubuur la yidhaahaa ayutaafu calayhim waxaa lagula wareegayaa oo ay kula wareegayaan wiilal yaryara oo qurqurux badan oo kuray aho si fiican u labisan ay kula wareegayaan oo indhaho kale ku tahay jeclaystaan kula wareegooda wildaanta eh, khadamka ahlujannaha bisixaafin xeeryo oo min dahabin oo dahab ah xeerya dahab ah wa akwaabin iyo koobab oo iyaguna dahab ah iyo fidi iyo ah wa fiiha jannada dhexdeedana waxaa ah, maa tashtahiihi waxay jeclaysato alanfusu nafafyaalku ay jeclaysaan wa taladu ay ku macaansato ay ku raaxaysato alacyunu indhahuna mandar wanaagsan oo khudaar iyo midho iyo beero iyo guryo qurux badan iyo waxa indha ku farxaan oo ku macansadaan oo dhan iyo waxay nafi jeclaysato oo dhanba ah wa antum fiiha khaaliduun tanaana ugu sii fiican waanad ku waaraysaan wa tilka aljanna middaas jannadahu allatii tii weeyaan uuristumuuha laydin dhexalsiiye laydinku siiyey bimaa kuntum tacamaluun waxaad samayn jirteen adduunka samayn jirteen camalkiina laydinku siiyey aayaddan tadii iyo xadiidkii marka qof camalkiisa jannada ku geli maayeedna iskama hor imaanayaan sabab ba alla uga dhigay taasuna wuxuu leeyahay marka mudnaan ay mutaan iyagu kuma gelayaan lakum fiiha faakihatun waxaa jannada dhexdeeda kuleedihiin faakihaad ku leedihiin kahiiratun oo fara badan minha ta'kuluuna aad wax ka cunaysaan wa qaala tacaala ina almuttaqiin fii maqaamin amiin nimanka muttaqiinta alle ka baqayo waxay ku jiraan meel aamin ah meel ay aamin ku yihiin bay joogaan oo aan cabsi iyo waxba aan lahayn fii jannaatin wa cuyuun eh, beere iyo janno yalbasuuna waxayna xidhanaya wax ka xidhanayaan min sundusin waistabraq eh, ha sundus iyo istabraq sunduska iyo istabraquna waa laba nooc oo xariirta ka mid ahoo sunduskuna waa xariirta jiljilicsan istabraquna waa midda qarada badan labadaas nooc bay xidhanayaan mutaqaabiliina iyagoo iska soo horjeedjeeda oo wax isnacayb iyo weji kala dadab aan lahayn kadalik maxaa sidaas weeyaan xaalkoodu wazawajnaahum waxaanan u guurinoo ku lamaanaynay bixuurin naaga cadcad ciinin oo indha waaweyn xuur waa jamcu xawraa ciinna waa jamcu caynaa marka xuurka waxaa weye min alxawar ayaa laga keenay oo waa bayaadka muxuu ahaayey kuwa ciintihina waxaa weeyaan waa kuwa indhaha waaweyn naga qurqurux badan oo cadcad oo indha waaweyn oo indhaha yaryar marka waxaa weeye foolxumo weeyaan waa kay dadkan shiinayska iyo waxyaalahaas iyo indha yaryaridii iyo lagu caayo markaas waxaa weeyaan naaga sidaasa bay leeyihiin yadcuuna fiihaa jannada dhexdeeda waxay ku dalbanayaan bikulli faakihatin nooc kasta oo faakihada wixii adduunka ay ku aqoon jireen oo dhan nooc walbaba xataa kii reer midhihii baadiyaha midhihii baadiyaha ee gobka iyo kulanka iyo waxyaalahaas iyo kolay ku tahay ay reer baadiyuhu cuni jireen ilaan qof walba wuxuu kusoo soo koraybaa yaan fiicane kaa kolay ku tahay waa jiraa laakiin waa bildhaanta unbuu uga egyahay mooyaane dhadhanka iyo kaga duwan oo ka macaan oo kii ay moodayaan laakiin ka fiican nin baa waxaa laga sheegay reer baadi ahaan jiray loole ahaan jiray baa wuxuu yidhi bay dhaheen sheekh buu weydiiye wuxuu yidhi sheekhu jannadu ceer ma leedahay <laughs> ceerkaala fiicnaydo <laughs> marka waxaa weeyaan alla subxaana wa tacaala dadka wuxuu ilaalinayaa qalbigoodu ilaalinayaayo qofba wuxuu adduunka ku isticmaali jiray haba xumaaday isaga waa la fiican yahay marka noocii oo laakiin dhadhankii iyo raa'ixadii iyo ka sarreeya ayaa la siinayaa sidii nebiguna sal sl nin buu ka warramay oo dhahaya beeraley ahaan jiray oo buu dhahaya rabbi oo dhulkaan wanaagsan ee biyuhu qulqulayaan waxaan rabaa inaan beerto beeralaydu buu ahaa beertu jeclaan jiray markaasa miyaad u baahan tahay waxan kadoo nicmaas umays may waxaan rabaa inaan beerto beera baa la dhahayaa markaasuu kolkuu ku ridaba isla biraqsigiiba ay u baxaysaa beertii oo buuro oo kale ahoo isla markay bislaanayso oo isla markii la goynayo oo isla markii la tumayo oo iyadoo marka karoor aho markaas la dhahayo qaado marka inaadamow waxaan ciid ahayna ku deeqayaa ma jire yani taas waxay tusinaysaa qofku wuxuu ku soo koray jannadu kolofto inayna ilowsiinaynin markaas nicmadii way ka kala dhiman kol hadduu wax tabanaya maog tahay marka eh, nicmada eh, jannadana nicmo naaqisi kuma jirta nicmadeedu waa kaamil marka wax alla wuxuu qofku aqoon jiray ee ay suuroodo inuu tawdo oo dhan xataa ilmihii ilmo dhalkii qaar baa mxua jeclaysanaya oo markaasu inay ilmo dhalaano ha ubad lagu siinayo ayb markaas faakiha dhan baad dalbanaysaan warkan waa ka qur-aanka alle ku sheegay fii sidrin makhduudin waطalxin manduudin waxyaalahaas looga warramo laa yaduuquuna fiihaa jannada dhexdeeda kuma dhadhaminayaan almowta geeri ila almowtata aluulaa geeridii hore mooyaane ee jannada u kusoo galeen mooye geeri kale ma jirto wawaqaahum rabbuhum rabbigoodna wuxuu ka ilaaliyey uu ka xijaabay cadaaba aljaxiim jaxiimka cadaabkeedii fadlan min rabbik deeq oo rabbigaa xaggiisa ka timid weeye wax iyagu munteen maaha dalika huwa alfawz alcadiim kaasaa liibaantii weynayd ah yaa salaam waqaala tacaala ina alabraara la fii naciim dadka baariintihi waa dadka saalixiintihe nicmooy ku dhex jiraan cala alaraa'iki sariiraha dushooda araa'ik waa jamcu arika arikana waxaa la yidhaahaa geed loo samayn jiray guri quruxsan oo loo samayn jiray arooska iyo loo samayn jiray sariirta oo ku dhex jirta asariir fi lxajala haddayna xajaladaas oo xajaladuna ay tahay guri musakhrafahoo la hagagaajiyey oo aroosyadii loo samayn jiray ayna ahayn iyo umarada iyo maalqabeenka waxyaalahaas arooskoodii loo samayn jiray haddayna sariirtu taa ku dhex jireen lama yidhaha arika lama yidhaaho yanduruun iyagoo fiirinayaani rabbigood bay fiirinayaan nicmo dhan bay fiirinayaan tacrifu fii wujuuhim wejigoodaad waxaad ka garanaysaa nadrata annaciim raaxada dhalaalkeedii wejigood si u dhalaalaya ee u nuurayo baad raaxa iyo nicmo inay ku jirtaanoo garanaysaa qofka nicmo ku dhex jira ee caafimaad qaba ee fayow ee aan wax u dhimaan oon iyo gaajo iyo rafaad iyo aan soo marin wejigiisa markaad aragto waa garanaysaayo muxuu ahaay inuu yahay qof raaxaysan raaxadaad wejigooda ka garanaysaa marka yusqowna waxaa laga waraabinayaa min raxiiqin khamraa laga waraabinayaa khamro aakhiro ah oo baydaءa ladat lishaaribina la yidhaha laa fiiha qowl walaa hum yunzafuun aan khamrada adduunyada oo kale aan ahayn makhtuumin oo la afxidhay khitaamuhu afxidhkiisuna uu yahay wax afka lagaga gaaraayo aan bac iyo dhale iyo maydhax iyo waxaas iyo aan ahayn iyo macdan iyo waxba toona aan ahayn miskun misku uu yahay khitaam ama khatmi waxaa la yidhaahaa waxa weelka lagu afgaaro markii wixii lagu shubaye lagu shubo oo ningax iyo kan eh, reebaaduhu ay yidhaahaan oo kalea kaasaa la yidhaahaa waxa sheega ugu dambeeyana waa la yidhaahaa marka labadaba waa lagu fasiraa iyadana khitaamuhu midka ugu dambeeya jurcada ugu dambaysaa miskun mise waxa afka lagaga gaaraayo waxa waa misk miski wey dhoobaday eh, carabtu berigii hore adeegsan jireenoo weelalka subaga lagu shubay iyo soomaalidu qumbaha iyo uh, weelasha subaga lagu shubo biriq bay afka reer baadiya kaga gaaraan soo ma biriq biriq baan dildilaacaynin ka marka taa sidaas tan iyada lagu nigaxe ee weelasha aakhiro waa misk ayb wa fii dalika midkaas falyatanaafash ku tartameen almutanaafisuun kii tartamaya kaa tartan hawgalo addunya waxba yaan u gelina yaan lagaaga badinin ha yidhaaho wa misaajuhu barxiisuna khamrada waxaa lagu barxaanaa min tasniimin tasniim baa laga keenay tasniimna waa maxay caynan il yashrabu bihaa ay ka cabbaayaan almuqarabuun dadka alle u dhoweey ay ka cabbaayaan ishaasaa laga keenay aayad kalena waa ta wa muxuaha misaajuhu zanjabil soo aayad haysayna ma jirto ha ayb marka biyaha lagu barxaayo ishaasaa laga keena ayb wاlآaيaaت fi اlbaabi kahiiraة macluuma وعan jaabirin radي allahu anhu qala qala rasul lah sl ly slam yaakulu ahlu اljannati fiiha ahlu jannahu waxbay ku cunaan jannada dhexdeeda wayashrabuuna waana cabbaan walaa yataqawaduuna ma saxaroodaan walaa yamtakhituuna ma duufsadaan oo xaaki iyo wasaq iyo duuf iyo ma leh walaa yabuuluuna mana kaajaan waxbayna cunayaan sidee bay marka uu kaga soo baxayaa wixii jidhkooda galay isagaa sheegi doona waxaa jirta waxyaalo ay ku doodeen kuwa mulxidiinayo diinta inay tacniyaan rabay baa beri waxay ku doodeen see u dhacaysaa qof wax cunaayo oo wax cabaayo oon saxaroonaynin oo n markaasuu wuxuu yidhi ilmaha jireenka ah, marka kolkuu uurka hooyada ku jiro soo wax ma cuno oo wax ma cabo miyuu saxaroodaa miyuu kaajaa marka wuxuu leeyahay wax kasta oo e, aakhira aba haddii loo fiirsado oo sharcigu uu sheegay oo qaybiyaadka ah waxaan loo helaya wax noociisaho adduunyada lamid ahoo muxuu ahay dadkuba ay yaqaanaan marka wax la qariibsado maba leh walaakin طacaamuhum cuntadooda daalika ee kaasihi jushaa'un waa daaco karashaxil miski miskiga dhididkiisa oo kale ah way daacsanayaan daaca udgoon oo miskiga oo kale ah bay daacsanayaan markaasuu wixii khalaas noqonaya daacadaasu ku baxayaa yulhamuuna الtaصbiixa والtakbiir waxaa lagu ilhaaminayaa tasbiixid iyo takbiirta kamaa yulhamuuna nafas mise kamaa tulhamuun sida loogu ilhaamiyey dadka neefsashada marka way tasbiix iyo takbiir iyo allaamaan bay ku jiraan oo laakiin aan ayna ku daalaynin oo carabkoodii aanu ku daalaynin oo aan ahayn wax mashaqo iyo dhibaato ku haysa sida neeftu abiici noogu tahay oo kale bay abiic iyadagana u noqonaysaa oo tasbiixda iyo takbiirta iyobay marka ay iyaguna maxaaha ay wadayaan rawaahu muslim وعn abi hurayrata radi allahu anhu qala qala rasul اlahi slى اlه alيه wali wslam qaala allahu tacaala allah wuxuu dhahay acdadtu licibaadi الصaalixiin addoommahayga saalixiintaa waxaan u diyaariyey maa laa caynun ra'at waxayna ili arag walaa udunun samicad dhegina ayna maqal walaa khaطra aanan kuna soo dhicin calىa qalbi basharin qof bani aadama qalbigiisana aan ku soo badhicin aanu suuraysan karin oo nicmo intaa la eg baa jirtaba aanu qofna is odhan karaynin iqra'uu in shi'tum bal haddaad doontaan aqriya falaa taclamu nafsun maa akfiya lahum min qurati acyunin jazaa'an bima kaanuu yacmaluun falaa taclamu nafsun nafina ma oga maa ukfiya lahum wixii loo qariyey oo min qurati acyunin waxay idinku faraxda ah jazaan abaalgud oo bimaa kaanuu yacmaluun waxay samayn jireen oo camalkoodiia loogu abaalguday waxaan nafina suuraysan karin ayaa marka muxuu ahaye alla uu siinaya muttafaqun caleyh wacanhu radia allahu canhu marka taana waa fahmi karaynaa waxaan ku fahmi karaynaa diyaafad alla uu diyaariyey diyaafad alla uu diyaariyey diyaafadda iyo sooriyada iyo qofkaad qabanayaayu bay munaasib u tahay qofkii faqiir ahee marka waxaa laga yaabaa muxuu ahaa waxoogaa rooti iyo maraq yar iyo waxoogaa iyo wax sidaas inuu qofkii uu sooriyeynayo uu u keeno eh, qofka qaniga ah qofka wasiirka ah qofka madaxweynaha ah, qofka mudiirka ah eh, allihii subxaanahu wa tacaalaa khaaliqulkown ahaa sooriye uu qabanayo dad uu darajaynayo inta uu ay la ekaan karto eh, muxuu ahaayey sooriyadaasu ay la eg tahay iyo nicmadaasu say u weyn tahay waa fahmi karayna inay aada u weyn tahay laakiin waxaan xaqiiqadeena xaqiiqadeeda gaari karayna ma aha muttafaqun calayh wacanhu radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal allau alيh ali wasalam awalu zumratin yadkhuluuna aljanna fawjka ugu horeeya loodka ugu horeeya ee jannada gelayaayo calaa suurati alqamari leylata albadri waxay leeyihiin suuradda dayaxa habeenka afariy tobnaadka ah suuradda yani nuurkaa laga wado nuurkeedu soo kalay leeyihiin uma aladiina yaluunahum haddana kuwa ku xigaayo calaa ashaddi kawkabin xidigka ugu daran duriyin oo ifaaya duriyin yani mudi weeyaane fi samaa idaa'atan ifitaanka ugu daran ee ugu nuur badan وعنه رضي الله عنه قال عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول زمرة يدخلون الجنة fawjka ugu horeeya ee jannada galayaayu calaa suurati alqamari leylata albadr waxay ku sugan yihiin dayaxa suuradiisa yacni nuurkiisa iyo iftiinkiisa iyo quruxdiisa habeenka afariyo tobnaadka ah uma aladiina yaluunahum haddana kuwa ku xigaayo calaa ashaddi kawkabin duriyin duriyin yani mudiib waxaa weye xidig ifaaya ka ugu daran fi samaa'i cirka ka ifaaya idaa'atan xagga ifidda xidiga ugu nuur badan xidigaha nuurkiisa oo kale ay leeyihiin wejiyaalkoodu waa nuurayaan laa yabuuluun marka siday u kala dandambeeyaan bayna usii kala nuur daran yihiin kol walbaba se qof eh, janno gelaya nuur waa leeyahay laa yabuuluuna ma kaajaan walaa yataqawatuuna ma saxaroodaan walaa yadfuluuna ma dhuftuftaan wacalaykum asalaam waraxmat ullah walaa yamtakhituuna mana siinsadaan ama ma duufsadaan amshaatuhum dahab shanlooyinkoodu waa dahab shanlooyinkoodaa dahab ah shanlooyinkoodu qoryo iyo beri iyo balastig iyo waxba kama samaysnee waa dahab dadka dahab ku shallaysanaya maxaad u malaynaysaan warashaxuhum lmisku dhididkooduna <coughs> waa miska <coughs> dhididka adduunyada waxaa lagu yaqaanaa waa urxun yahay oo dharka waa wasakheeya laakiin iyaga dhididkoodu waa carfayaayo waa miskiga oo kale wa majaamiruhum ciidamadooda <clears throat> ama dabqaadkooduna alaluwa waxa weeye waa cuudka cuudu tib buu marka ku fasiray ciidanka lagu rido dhuxusha lagu rido ee fuuxa markaa lagu korrido kaasaa mijmara la yidhaahaa waa aalat ljamr kii dhuxusha lagu dabqaadka kaan nidhaahno ama idanka aan nidhaahno kaasaa muxuu aha wuxuu yahay cuud wixii lagu ridayo kolkaa maxaa umalaynaysaa ee lagu isaga maqsuudka ahaa weelkiisii hadduu cuud noqday aswaajuhum alxuuru lciin haweenkoodu waa xuurulciinta kuwa cadcad ee indhaha waaweyn weeyaan calaa khalqi rajulin waaxid nin keliya khalqi abuurkiisiiba isla wada leeyihiin suura keliya isla wada leeyihiin calaa suurati abiihim aadam aabbahood aadam suuraddiisii alla ku abuuray bay leeyihiin aadamna siduu ahaa sittuuna diraacan fi samaa toddobaa lixdan lixdan dhudhun iyo xagga cerka u yihiin dherarka dherarkoodu kulligood saasay wada yihiin intaas la wada laleegyihiin waana isku wada da muttafaqun calayh xagga muxuuha abuurka isku wada mid bay kayahin xagga akhlaaqdana waa iskaga wada mid oo wax iskhilkhilaafa iyo wax murmurmaayey iyo wax isdiiday midna male leh wafii riwaayati lilbukhaariyi wa muslim aaniyatuhum fiiha dahab weelashoodu jannada dhexdeeda waa ku dahab warashaxuhum ulmisku dhididkooduna waa waa misk walikulli waaxidin minhum midkood waliba wuxuu leeyahay zawjataan laba naagood buu leeyahay oo yuraa laga arkaayo mukhu suuqihimaa kubabkooda dhuuxooda laga arkaayo min waraa'i laxm hilibka dibaddiisa laga arkaayo min alxusni quruxda daraaddeed sida muxuu ahaayey dhalooyinka iyo koobabka saafiga ahee sharaabka ku jira iyo aan qarinaynin oo kale sidaasay yihiin oo muxuuaha dhuuxeeda ku jira lafta ku jira yaa dibadda laga arkayaa la fi baynahum iskhilaafi dhexdooda ma leh walaa tabaawuda isnacaybna ma leh quluubuhum qalbu waaxidin qalbigooda waa hal qof keliya qalbigiisa isla leeyihiin yarxamuka allah <clears throat> yusabbixuuna allaha bukratan wacashiya allow tasbiixsanayaan eh, aroor iyo galabba <clears throat> qowluhu calىa khalqi rajuli waaxid rawaa bacduhum bifatxi اlkhaa'i waiskaani laam khalq waana suurada iyo shakliga wa bacduhum bidamihima khuluq wa kilaahumaa saxiix labadubana waa saxiix weeyaanoo waana isku qalbi waana isku suurad wa can almugiirati bni shucbata radia allahu canhu can rasuuli اllahi salى اllahu alيه wali slm qaal sa'ala muusa salى اllahu عalayhi waslm rabbahu muusa sala اlه alay slm baa rabbigiis wuxuu su'aalay maa adnaa ahli اljannati manzilah muxuu yahay ahlujannaha ka ugu hooseeya xagga derajada dani male ahlujannuhu wax liita male laakiin yaa kala sarsareeya qaala markaasuu yidhi rajulun waa nin huwa rajulun nin weeye ju imaanaya bacdamaa udkhila ahlujannati aljanna intii ahlujannaha jannada la geliya dabadeed buu imaanayaa dadkii wada waa qof ugu dambeeya naartana uga soo waa qof uga soo baxa ugu dambeeya jannadana gala bal ninkaas wuxuu yeelan doona ogaada fayuqaalu lahu waxaa la dhahayaa udkhul iljanna jannada gal fayaquulu wuxuu dhahaya ay rabbi yani yaa rabbi rabbi ow kayfa waqad nazala annaasu manaazilahum seen u gelayaa dadkii iyagoo guryahoodii kala degdegay wa akhaduu akhadaatihim oo kala qaatayna deeqahood wixii la siisiinayay kala qaadqaatay fayuqaalu lahu meel bannaan male bu yani ka wada isagu su u malaynaya fayuqaalu lahu waxaa la dhahayaa atardaa an yakuuna laka midlu malikin min muluuki aljanna ma ku raalli ahaanaysaa in lagu siiyo min muluuki dunya ha inaad lahaato boqor oo boqoradii adduunyada ka mida wixiisii oo kale inaad lahaato <coughs> boqor uu yaqaanay maalan boqor hebel oo kale fayaquul wuxuu dhahayaa rabbi radiitu radiitu rabbi rabbi ow raalli baa noqday fayuqaalu laka milu dalik kaasoo kale aad leedahay <clears throat> wamiluhu wamiluhu wamilu wamiluhu isagoo kale isagoo kale toban goor lagu celcelinayaa kama ka badan fayaquulu fi lkhaamisa marka shanaad buu dhahayaa rabbi radiitu rabbi fayaquulu markaasuu dhahayaa laka haadaa laka waasharatu amhaalihi kaasaad leedahay iyo toban laabki baad leedahay boqor muxuuaha wixii uu lahaa toban laabki keliya ma leh adduunyada oo dhan toban laabkeed buu leeyahay qofkaas walaka fiiha mashtahat nafsuk waxaanad ku leedahay waxay naftaadu jeclaysato waladat caynuka ishaadu ku raaxaysato fayaquulu markaasuu dhahayaa radiitu rabbi rabbi raalli baan noqday qaala markaasuu muuse yidhi rabbi faaclaahum manzilatan rabbi ow kooda ugu sarreeya darajadana qaala ulaa'ika aladiina aradtu kuwaas waa kuwa aan rabay yani kuwaas iyaga inay su-aasha aan rabay way harastu karaamatahum biyadii maamuustooda iyo waxaan suuryadooda gacantaydan ku tallaalay wa khatamtu calayhaa gacantaydaan ku khatimay oo ku shaabadeeyey falam tara caynun ili ma ayna arag walam tasmac udunun dhegina ma ayna maqal walam yaktur calىa qalbi bashar bani aadam qalbigana kuma soo dhicin waxa aan siinayo <clears throat> rawahu muslim وعn بن مسعوudi رضي الله عنه qال qala رsuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم qala رsul الlahi صلى اه عليه وسلم إنii laأعلم آkhira أهli الجنةi آkhira أهli الناari خروجا minها وآkhira أهli الناari dخuلا الجنة وآkhira أهli الجنةi dخuلا الجنة anigu waan garanayaa ahlu naarka qofka ugu dambeeya ee naarta ugaga soo horbaxa ugaga soo dambeeya naarta ugu dambeeya qof ka soo baxa iyo ahlu jannaha qofka ugu dambeeya ee jannada ugu dambeeyo gelideeda <clears throat> waan garanaya rajulun waa nin yakhruju min annaari naarta ka soo baxaya xabwan gurguurad kaga soo baxaya aan socon karaynin ilan camal qaada ma leh fayaquulu allahu caza wajalla lahu allah ku dhahaya idhab faadkhul iljanna tag oo jannada gal fayaatihaa waa imanaya albaabkeeda soo taagaya fayukhayalu ilayhi waxaa loo malaysiinaya yani malihiisa iyo garankiisa lagu soo ridayaa annahaa mal'aa inay buuxdo fayarjicu waa noqonayaa fayaquul wuxuu dhahayaa yaa rab rabbiyo wajadtuhaa mal'a waxaan helay inay buuxdaan helay fayaquulu allahu caza wajal laha allah ku dhahayaa idhab fadkul iljanna <coughs> tag oo jannada gal fayatii haddana waa imaanaya fayukhayalu ilayhi waxaa la malaysiinayaa annahaa mal'a inay buuxdo fayarjicu waa noqonayaa fayaquulu yaa rabbi wajadtuhaa mal'a rabbi waxaan helay inay buuxdo fayaquulu allahu caza wajala lahu allah ku dhahaya idhab faadkhul iljanna war tag oo jannada gal fa inna laka adigu waxaad leedahay midla addunyaa wacasharata amhaaliha adduunyada oo kale iyo toban laabkeed feeriya marka adduunyadii oo kale iyo tobanlaabkeed waa ko iyo toban marka adduunyada kod iyo toban goor lagu dhuftay weeyaan buu leeyahay <clears throat> waxa adduunyada oo dhan toban goor kusoo laabmaya ayuu leeyahay aw mise wuxuu yidhi ina laka mila dunya ina laka mila ashra midla casharati amhaali اdunyaa adduunyada toban laabkeed oo kalaad leedahay oo kod iyo toban mih kolka toban loob keliya raa waa kala shekeeyey fayaquulu markaasuu dhahayaa atasharu bii miyaad igu ciyaaraysaa aw tadxaku bi mise waad igu qoslaysaa buu dhahayaa waanta rabbun waanta almelik adiga oo boqorkii ah miyaad igu ciyaaraysaa buu dhahaya mise miyaad igu qosqoslaysaa waxaanu malaysanaynin oo filanaynin oon islahayn wax bani aadamaa laba siinayaa kolkii la siiyuu marka wuxuu u qaadanayaa ciyaar inay arrintuba tahay sidii hadda ka hor aan soo maray ninkii mxua saddexdii nin ee buurta ay ku xidhantay ninkii suuska badarka ah ee uu ku lahaa ka doontay markuu yidhi waxaasoo xoolaadii iska leh wiil har igu ciyaarin haddaadan wax igu sadaqaysanayn suuskayga iska kaysi qaala markaasu wuxuu yidhi raawigaale falaqad ra'aytu rasuula allahi sala lla alay slm rasuulka allaan arkay daxika isaga oo qoslay xataa badat nawaajiduhu ilaa ay ka caddaadeen ay ka muuqdeen micihiisa buu yihi mise gowsaskiisa buu yidhi qosolkiisuna saasu aha tabasamkaasu aha markuu aad u qoslaayo iyay ilkihiisu muuqan jireen fa kaana yaquulu wuxuuna dhihi jiray nebigu sal allau alيyه wali wasalam dalika adnaa ahli ljannati manzila kaasu waa ahlu jannaha ka ugu hooseeya xagga darajada weeyaan muttafaqun calayh qof <coughs> adduunyada tobanlaabkeeda helaya baa ugu yar maxaa u malaynaysaan kuwii kale <clears throat> waidaa ra'ayta uma ra'ayta naciima wamulkan kabiira saasuu markaa muxuu ahaayey uu noqonaya qofka ugu darajo yaru wacan abi muusa radia allahu canhu ana nabiya sala allau alay waali slam qaal ina lilmu'mini fi ljanna mu'minku wuxuu ku leeyahay jannada la khaymatan khaymad buu ku leeyahay taambuug buu ku leeyahay ama taanduu ku leeyahay min lu'lu'atin waaxidatin mujawafa oo xabad luulahoo keliyahoo xordan ah aan mid dhisan aan ahayn waa tii khadiijo loogu bishaareeyaan hadda ka hor soo maray tuuluhaa dherarkeedu fi samaa xagga cerka ay u dheer tahay situuna miilan lixdan miil lixdan mayl weeyaan halkii maylna hal kilomitir iyo nus meelahaas uu yahay halkii khaymaa intaa leeg marka xagga dherarka ballarkana way ka ballaaran tahay marka lilmu'mini fiiha mu'minku wuxuu ku leeyahay haluuna xaasas buu ku leeyahay khaymadaas oo koonihii walbaba qaar baa u jooga yatuufu calayhim almu'min qofka mu'minku isu wada marayo intaasoo dhan hal habeen keliya u wada galmoonayo o ku wada raaxaysanayo falaa yaraa bacduhum bacdan qaarkood qaarka kale iyagu isma arkayaan waa la kala qarinayaa marka isaguse kulligood uu wada arkayaayo hal mar buu isha ishiisu ay wada qabanaysaayo oo muxuu ahay quruxdoodii waxaasna ku taladudaya ku raaxaysanayaa habeen keliya <coughs> isu soo wada maraya muttafaqun caleyh almiilu sittatu aalaafi diraac waxa weeyaan waa lix kun oo dhudhuun weeyaan oo muxuu ahayey diraaca aadamiga ah وعn أbي سعيidi الخdري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qاala إna في الجنة لشhaجaرة jannada waxaa ku taalla geed oo yasiiru raakibu qofka fuushan uu soconayo aljawaada almudamara faraska wanaagsan ee la muxuu ahaaye la caateeyey mudamar waxa weeyaan min atadyiir waa laga keenay oo waa hilibka laga riday yani waxaa weeyaan fardaha <clears throat> loo diyaarinayo tartanka ayaa sidaa loo geli jiray iyo jihaadkii loo diyaarinayo waxaa la yeeli jiray <coughs> waa la cayilin jiray horta hore kolkii uu cayilo yaa marka muxuu ahay muddo meel kulul inta lagu xidho oo huur ah oo waxna la huuyo yaa biyihii iyo calafkana lagu yarayn jiray markaasuu dhididi jiray oo caatoon jiray oo shiiqi jiray oo hilibkii ka fududaan jiray si uu u fududaad oo orodka u galo <coughs> marka faras sidaa loo diyaariyey oo faras wanaagsan sidii si horena ah jawaadna waa kaansoonir kol haddaan la shadin oo wowga aanu shadnayn waa faraska wanaagsan jawaad haddii la yidhaahana <clears throat> oo wowda la shadana waa qofka deeqsiga ah asariica ee orodka badan buu wuxuu ninka kaafushan baa soconaya mi'ata sanatin boqol sannadood maa yaqdachu aanan goynaynin muttafaqun calayhi taasuna waatuu alle subxaanahu wa tacaala uu leeyahay wadilli mamduud had ballaadhan geedaheeda marka sidaas oo kale ah muttafaqun caleyh <clears throat> warawayaahu yani shaykhaani fi صaxiixayn ayضا min riwaayaةi abi hurayrata radي allahu canhu ma min riwaayati abi saciid tanuye qaala wuxuuna yidhi yasiiru الraakibu fii ظiliha miئata sanaةi ma yaqطacuhaa qofka wax fuushan baa wuxuu soconayaa harkeeda hoos soconayaa boqol sannadood oo isagoo aan goonayninna oanu dhammaynaynin <clears throat> waa isku mid labada xadiiثe kii hore un baa markuubka tilmaan fiican ka bixiyey kanuna uu iska soo ijmaaliyey raakib buu iska yidhi وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم ina ahla aljanna ahlu jannahu layatara'awna waxay u fiirfiiriyaan isu tusiyaan ee kor ugu eegaan ahla alguraf dadka fooqaqa leh fooqaqa sare leh min fooqihim dushooda kamaa tataraa'awna si adinkuna isu tusaan oad u fiirsataan alkowkaba duriya xidiga ifaaya alghaabira ee dhacaya ama ka imaanaya haabir wuxuu ka mid yahay muxuu ahaye alfaada mutaqaayirada buu ka mid yahay awdaadda la yidhaaho hal lafdi oo waxaa jira laba macno isududa tusa marka waxaa imaanaya wuxuu tegay labadaba waa la yidhaha fi lufuqi jihada min almashriqi oo xagga muxuu ahay waa beriga ah oo kasoo socda kolkaase aw almaqribi ama gabalu dhaca sii dhacaya litafaaduli maa baynahum sida muxuu ahay tafaawudka u dhexeeya say u kala tegsan yihiin waa ka allana yidhi subxaanahu wa tacaala undur kayfa fadalnaa bacdahum calaa bacd wlaakhiraةu akbaru darajaati waakbaru tafdiila ahlu adduunka dad waxaa jira marka guryo wan wanaagsan oo naatixaatu saxaab aho fooqoq ahoo degan iyo muxuu ahay muulal xun oo birabiro iyo waxyaalahaas iyo baca iyo qaar degan kuwaas tafaawudka u dhaxeeya ku ka daran yaa u dhaxeeya ahlu jannahana u dhaxeeya qaaluu markaasu yaa rasuula allahi tilka manaazilu alambiyaa taasuu markaa guryihii ambiyada laa yabluguhaa kayruhum kayrkood aanu gaari karaynin qaala markaasuu yihi balaa waa gaari karaayo waladii nafsii biyadihi naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee rijaalu niman baa gaadhaya aamanuu billaah alla rumeeyey oo wasadaquu lmursaliin mursaliinta rusushiina uu rumeeyey <coughs> dad mu'miniin oo caadiya yaa gaadhaya kuwa ah, ambiyada waa ka sii sarreeyaan kuwaasi salawaatu ullahi wasalaamu calayhim muttafaqun calayh waan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula lah sal ly slm qaal laqaabu qawsin fi ljanna qaab yani hadda waxaa laga wadaa muxuu ahaay nus oo kale taqriiban marka qaabka waxaa la yidhaahaa inta u dhaxaysa qaansada halka la qabtee bartankeeda ihiyo meesha mxua siyada la yidhaahayo ee waa halka boqonka lagu xidho yani muxua qaabkaa qadarkii oo qaabkuna kaa uu yahay oo jannada ka mid yani dhulkeeda ah fi ljanna khayrun yaa ka fiican mima طalacat calayhi shamsi waxay qorax u soo baxday oo qarbad ama u oo muttafaqun caleyh dee waxay qorax u soo baxdaan waa adduunyada adduunyada oo dhan waxaa ka fiican qaansa nuskeed qadarkii oo dhulka jannada ah wacan anasin radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal lay slam qaal ina fi ljannati suuqan jannada suuq bay leedahay oo ku yaala yaatuunahaa kula jumcatin jumco walbaba ee ay imaanaya suuq wax laga iibsanayana ma ahee suuqaas waxaa weeyaan waa laysku qurxiyaa allah subxaana wa taala ku qurxiyo musawira yaal yaalla qof waliba suuradii la quruxsanaato alla tanoo kale waa ku fiicnaan lahayd uu yaallo uu yidhaaho yuu xidhanayaa dharka iyo muxuu ahay iyo muxuu ahay eh, waxyaala tiibha ah lagu buufinayo iyo iyay ka soo fatahubu calayhim riixu shamaal dabaysha shamaal la yidhaah baa ku dhufanaysa fataxuu waxay ku ku hoobinaysaa ayay ku buufinaysaa fii wujuuhihim wajiyaalkoodii wa hiyaabihim dharkooda ayay buufinaysaa fayasdaaduuna xusnan qurux bay ziyaadsanayaan <clears throat> wa jamaalan fayarjicuuna ilaa ahlihim ciddoodii bay usoo noqonayaan waqad isdaaduu xusnan wajamaalan iyagoo iyaguna qurux iyo jamaal sii ziyaadsaday fayaquulu lahum ahluhum ciddoodii baa waxaa ku dhahayaan wallaahi laqad isdadtum xusnan wajamaalan qurux iyo ziinaad soo ziyaadsateen fayaquuluuna markay iyaguna dhahayaan waantum wallahi laqad isdadtum bacdana xusnan wa jamaala rawahu muslim وعn سهل بن سعد رضي الله عنهma أن رsuل الله صل ل سلم qاal إna أهل الجنة أهlu جنhu layتراءوna الغرفa yani أهل غرف fooqaqa bay istusinayaan oo fiirsanayaan في الجنة kama تتراءوna الكوكبa في السماء siday xidiga cirka adinku u fiirsaan si idinka fogya oo kale u kala fog yihiin yani متفق عlيه وعنه رضي الله عنه qاal شhahidtu min النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا rasuulka alle waxaan goobjoogo ah majlis uu fadhiyo wasafa fiihi aljanna jannada uu tilmaamay xata intahaa ilaa u dhammeeyey uma qaala markaasu wuxuu yidhi fii aakhiri xadiidihi xadiidkiisa dhammaadkiisii buu ku yidhi fiiha jannada waxaa ku jira maa laa caynun ra'ad waxayna ili arag walaa udunu samicad dhegi ayna maqal walaa khatara calaa qalbi basharin bani aadan qalbigiina aan ku dhicin uma qaraa markaasuu wuxuu aqriyey tatajaafaa junuubuhum can almadaajici ilaa qowlihi tacaala falaa taclamu nafsu maa akfiya lahu min qurati acyun aayaddaasuu aqriyay oo miaal mxuha shaahid ahaan rawaahu lbukhaariy وعن أbي سعيid وأbي هريرة رضي الله عنهma أن رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم qاal إida dakla أهlu الجنةi الجنة أهlu jannahu markay jannada galaan naadaa munaadin qof baa dhawaaqaya ina lakum idinku waxaad leedihin an taxyow inaad noolaataanoo falaa tamuutu aydaan dhimanin abadan waina lakum waxaad leedihiin an tasixuu inaad fayoobaataan oo falaa tasqamuu abadan weligiin aydaan jiranin waina lakum an tashibuu inaad dhallin yaraataan baad leedihiin oo falaa tahramuu abadan weligiin aydaan gaboobin waina lakum an tancamuu inaad nicmaysataan baad leedihiinoo falaa tab'asuu abadan weligiin aydaan dhiboonin rawahu muslim <clears throat> وعn abi هurayرaةa radي الlه عanهu أna rasuula الlahi صلى الlه عليه وسلم qaal ina adnىa maqcadi أxadiكم midkiin booskiisa ka ugu yar min الجannة an yaquula lahu waa inuu alle ku yidhaaho tmnى wax qabso fayتmnىa وyتmnىa waxbuu qabsanaya waxbuu qabsanaya waxaas waxaasan raba waxaas waxaasan raba fayaquulu lahu markaasuu alle ku dhahaya hal tamanayt wax ma qabsatay oo wixii aad qalbiga kusoo dhacay oo dhan ma qabsatay fayaquulu nacam fayaquulu lahu markaasuu alle ku dhahayaa faina laka maa tamanayta wamidlahu macah waxa aad qabsatay baad leedahay iyo wax la mid ah rawaahu muslim وعn abi سacيidin الkhdري radي الlahu canهu ana rasuula الlahi صl ly slm qaal ina allaha عaزa wajala yaqulu لأhli الجنة alle subxaanahu watacaala wuxuu ahlujannaha ku dhahayaa yaa ahlaljanna ahlujannahiyow fayaquuluuna markaasay dhahayaan labayka rabbanaa wasacdayk rabbiyow how ku nidhho kuu soo rooray waalkhayru fii yadayka khayrkuna gacmahaagu ku jira fayaquulu markaasuu dhahaya hal radiitum mabsuud ma noqoteen raalli ma tihin waxaan idin siiyey fayaquuluuna waxay dhahayaan wamaa lanaa laa nardaa maxaa noogu noogu raalli noqonan yaa rabbanaa waqad acطaytanaa waxaa badna siisay maa lam tuci axada min khalqik waxayn wax khalqigaaga siinin fayaquulu markaasuu dhahaya alaa ucطiikum afdala min dalik kaa wax ka fiican miyaanan idin siinaynin fayaquuluuna waxay dhahayaan waayu shayin afdalu min dalik kaa maxaa ka fiican fayaquulu markaasuu dhahayaa uxillu calaykum ridwaanii raalli ahaanshaygaan idinku dejinayaayo aan idin siinayaa falaa asqatu calaykum bacdahu abadan weligay danba idin caroon maayo muttafaqun calayh وعn جرير بن عبد الله البجلي الأحمسي رضي الله عنه qaala kunaa cinda rasuuli الlahi صل ly sl rsulka alla ayaan la jiray habeen muxuu ahay afar iyo tobnaad ah fanadara ilى اlqamri dayuxuu fiiriyey leylaة اlbedr habeen afar iyo tobnaad ah wa qaala wuxuuna yidhi inakum satarawna rabbakum rabbigiin baad arki doontaan ciyaanan si cad baad arki doontaan shaki aan ku jirin kamaa tarawna hada اlqamra sidaan dayaxan aad u arkaysaan laa tudaamuuna aan laydinka dulmiyaynin fii ru'yatihi aragtidiisa oo wax celiliyay aanu jirin muttafaqun calayh waana soo marray oo kun iyo konton iyo kow xadiidka lambarkiisu ah baan ku soo marray wacan suhaybin suhayb ibni sinaanin aruumi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama qaal idaa dakhala ahlu ljannati aljanna ahlu jannaha kolkay jannada galaan yaquulu allahu tabaaraka wa tacala allah wuxuu dhahayaa turiiduuna shay-an ma rabtaan wuxuu aan idin ziyaadiyo wax idinka dhiman oon idin ziyaadiyo ma garanaysaan fayaquuluuna markaasay dhahayaan alam tubayid wujuuhanaa soo wejigayga ma aadan caddaynin alam tudkilna aljannata jannada soo ma aadanna gelinin watunjinaa min annaar naarta aadan naga nabadgelinin fayakshifu alxijaaba xijaabka alla uu faydaya xijaabkuna iyagu saaran yahay alla ma saara markaas alla arkaayaan famaa ucuu shay-an wax lama siinin axabba ilayhim looga jacayl badan yahay xaggooda min annadari ilaa rabbihim rabbigood muxua aragtida ay arkeen rawahu muslim taasuna waa midda alle uu yidhi waladayna maziid maziidka la sheegay marka waa ru'yada rabbiga yaa lagu ru liladiina axsanu اlxusnaa wa ziyaada <clears throat> rawahu muslim qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati yahdiihim rabbuhum biiimaanihim tajrii min taxtihim اlanhaaru fi jannaati الnaciim dacwaahum fiiha subxaanaka allahuma wataxiyatuhum fiiha salaam waakhiru dacwaahum an alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin ina aladiina aamanuu kuwa mu'miniinta ah wacamilu الصaalixaati camalada wan wanaagsanna sameeyey yahdiihim rabbuhum rabbigood baa hanuuninaya biiimaanihim iimaankooda sababtiisu ku hanuuninaya tajrii min taxtihim اlanhaar iyagoo hoostooda ay qulqulayso webiyaal fii jannaati الnaciim beerihii raaxada dacwaahum fiiha dalabkooda ay wax ku dalbadaan jannada dhexdeeda subxaanaka allahuma weeyaan saasay wax ku dalbanayaan wa taxiyatuhum salaamta dhexdooda isalaamna fiiha jannada dhexdeedana salaamun weeyaan subax wanaagsan iyo muxuu ahay galab wanaagsan iyo waxaasu ma jire waa salaam wa aakhiru dacwaahum dalabkooda ka ugu dambeeyaana an alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin weeye alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin baa ugu dambeeya markay wixii ay rabeen eh, loo keena ay ka maxay ka kaaftoomaan iyay sidaa dhahayaan xadiidkana marka ugu dambeeyey aayaddan tadaada kitaabkii ugu dambeeyey wuxuuna khatimayaa alimaamu nawwi radia allahu canhu wuxuu leeyahay alxamdu lilahi aladii hadaanaa lihada wamaa kuna linahtadiya lowlaa an hadaana allah mahad waxaale allaha arrinkankada nagu hanuuniyey ee kitaabkankada ta'liifkiisa nagu hanuuniyeyo noo dhib yareeyo noo kaamil yeelay mana aanan ku hanuuni kareen haddaan alla nagu hanuuninin ah allahuma salli calaa sayidina moxamed kelimadaa sayidinaada ah axaadiia marka mxuu ahay saliga nabiga sallau alيh wali slm sheegaysay mayna ku soo aroorin marka y allahuma salli عalى muxamadi وعalى ali muxamed kama sallayta عalى ibrahima وعalى ali ibrahim وbarik عalى muxamadi وعalى ali muxamedi kama baarakta عalى ibrahim وعalى ali ibrahima inaka xamiidu majid waa salaad eh, musaligii ibraahimiga la yidhaaho salaad nabiga lagu saliyo salى اllahu عalيh wali wslam ugu fadli badan weeyaan ee rasuulka kolkii la weydiiyey seen kuugu sallinaa uu u laqinay qaala mu'alifuhu yaxya nawowiyu gafara allahu lahu faraqtu minhu waxaan dhammeeyey yowma alihnain raabica cashara ramadaan sanata sabciina wa sittumi'a maalin ihnaina oo afariyo tobnaadkii ramadaan ah oo sanadkii hijriguhuna uu ahaa lix boqol iyo toddobaatan uu ahaa baan dhammeeyey buu leeyahay <clears throat> halkaasuuna ku dhameeyey innagana tasjiilkeenna wuxuu dhammaaday maalin hulaahaa bacda duhr oo ah bisha dilqacda toban iyo sideedeedii ah sanadkii hijrigahana uu yahay kun shan boqol kun afar boqol iyo toban iyo shan uu yahay fii madiinati makata almukarama xay alcawaali bayt alakhi sheekh محمد قاسم محمود حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عاadانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين isku